أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر باديا في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد axibbatii fi lislaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu <clears throat> insha allah muxaadarada aan galabta rabno haddii aan la idmo ciwaankeeda waa qisas inta ugu badan waa qisasun can suu'i alkhaatima waa qisooyin tilmaamaya khaatimo ee xun oon fiicnayn arrintaas sababta keentay inaan ka hadallo sideedaba qisaska sidaad aragteen qur-aanka aada bay ugu badan yihiin allah subxaanahu wa tacaala fii kitaabi alcasiiz waa ku badiyey qisooyinkii ummadihii naga horreeyey iyo qaabka loo halaagay iyo siday u dhinteen sababta iyo cibrada iyo cidada inoogu jirtaana waa inaan ku waana qaadanno wax hore oo dhacay in waddadaa laga leexdo oo dadku ay ogaadaan allahna rasuulkiisa wuxuu amray in qisooyinka dadka looga qiseeyo oo loo sheego waana wasiilo min wasaa'ili tarbiya ka mid ah oo rasuulku sala allahu alay wasalam mawaaqifta qisada aad buu uga faa'iidaysan jiray inuu dadka u sheego <clears throat> qisada marka inta ugu badan insha allah qisooyin dhacay oo inta ugu badanna culimmadu ay warinayaan ayaan soo guurin doonaa runtiina aad iyo aada u xanuun badan intooda badan <clears throat> intayna marka qisada u gelin muxaadarada saldhig waxaa u ah xadiiskii bukhaari iyo muslim aad wada garanaysaan min xadiisi cabdallaahi bni mascuud radia allahu canhu uu lahaa qaala xadaanaa rasuulu اllahi sala اllahu alayhi waaalih wasalam wahuwa saadiqu lmasduuq waxaa noo sheekeeyey rasuulka rasuulku waa mid run sheega waxa uu sheegayana la rumaysto wuxuu yidhi inna axadakum yujmacu khalquhu fii badni ummihi arbaciina nudfa qof kasta oo dadka ka mid ah caloosha hooyadii baa lagu kulmiyaa baa maaragtay lagu khalqaa afartan beri wuxuu noqdaa nudfa nudfadu waa qadratun min almani baa la yidhaahdaa waa hal dhibic camal oo minida ah ayib uma yakuunu calaqatan midla daalika haddana afartan kaluu noqdaa int sidaasoo kale calaqa waa qidcatu dami alkhaliid baa iyadan la yidhaahdaa waa wax yar oo dhiig adag ah uma yakuunu mudqatan midla daalika haddana mudqa ayuu noqdaa afartan kale mudqadana waa qidcatu laxmin ayaa la yidhaha iyaduna waa cad yar oo hiliba uma intaas kadib baa yursalu ilayhi اlmalak malag baa loo soo diraa fayanfukhu fiihi اruux la soo diray baa ruuxda ku afuufaya almalak almuraadu bihi aljinsu weeye hal malag oo gooniya ma ahee waa uun malag baa loo soo diraa malag hadda gooni ahoo hebel a ma aha طيب wuxuu ku anfuufaa alruux ruuxdu waa أمر min amri illaahi laa nacrifuhaa waa ilaahay umuurtiisay ka mid tahay oo wax laga garanaya ma leh yasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi waa umuurta ilaahay wax dadku ay ka og yihiin male ama ka garanayaan fayanfukhu fiihi ruux wa yu'maru biarbaci kalimaatin bikatbi risqihi wa shaqiyun aw saciid malaggaa la diray afar arimood ayaa la amraa amar buu ku socdaa bikatbi risqihi baa la amraa alladii yaquumu bihi اlbadan waladii yaquumu bihi اddiin baa la yidhaahdaa risqigaa la sheegayo waa midka badanka iyo qofka jirkiisuna uu ku taagan yahay diintiisuna ay ku istaagto arsaaqdii xagga ruuxda ku noolaan lahayd ee diimeed iyo arsaaqdii kale oo ahayd xagga badanku uu ku noolaan lahaa labadaba waa la siiyaa ayib waxaa la qoraa ajashiisa iyo inta uu qofkaasi uu gaari doono ajashu waa muddata baqaa'i fii haadihi dunyaa inta uu qofkaasi adduunka joogayana malaa'igtaasaa qoraysa camalkiisa ayay qorayaan camalka la sheegi waa camalka uu kasbanayo alqowliyati walficliyati walqalbiya wixii afka laga dhahayey wixii qowlkii iyo ficilkii akshinka aad u samaynaysay iyo tii qalbiga ahayd intaba way qorayaan wa shaqiyun aw saciid akhi alcasiiz wa ukhti alcasiiza hadihi hiya annihaaya u fiirso meeshaani marka waa meeshii lagu dhammaan lahaa annihaaya gebagabadii uusan qofku gaadhaynin uusan dhaafaynin waa meeshuu ku dhammaan lahaa ama shaqiyun buu noqon oo qof ayaan daran ama saciid buu noqon saciid marka maxaa la yidhaahdaa alladii tama lahu lfaraxu wasuruur weeye waa qofka farxaddu iyo rayrayntu ay u dhammaystirantay shaqigana waa kaa obasiidkiis allah wuxuu leeyahay fa minhum shaqiyun wa saciid dadka waxaa ka mid ah qayb ayaan daran iyo qayb liibaantay baa ku jira maxay kale yihiin faama aladiina shaquu fafi nnaari lahum fiiha zafiiru washahiiq khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaat walard ilaa maa shaaa rabuka ina rabbaka facaalu lima yuriid qoladaas shaqinimadu iyo ayaan daradu ku dhacday naarta jahannamo ayay gelayaan baa layidhi iyagoo weliba cod sida codka dameeraha oo kale ay leeyihiin way ku waarayaan intii samaawaadka iyo ardadu ay jiraanba ilaahay intuu ugu talagalay inuu ka soo saara ma laakiin guruub kalaa jira oo sacaado iyagu helaya waama aladiina suciduu fafi ljannati khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabuka caطaa'an hayra majduud qoladaasna waxaa weeyaan qoladii sacaadada ilaahay uu siiyay iyaguna jannay ku jiraan hadaba nihaayadu imaa shaqaa wa imaa sacaada ama waa ayaan daro ama waa reerayn wa haadihi hiya alkhaatima ya imaa xusnu lkhaatima ya imaa suuqu lkhaatima qofku labadaa unbay mid sugaaya inuu wanaag loogu soo dhammaystiro noloshiisa iyo inuu maaragtay xumaan nas'aluhu subxaanahu an yajcalanaa min ahli sacaada allah waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo dadka ahlu sacaadada ah iyo reeraynta helaaya wa xadiidka rasuulka ina axadakum layacmalu bicamali ahli janna xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ilaa diraac balo fiiriso qof baa camal shaqo qabanaaya shaqadaas oo u muuqata shaqadii dadka ahlu jannaha ahaa maalan diraac iyo dhudhun markuu uga dhiman yahay culimmadu waxay dhaha xataa yaqruba ajaluhu tamaama waa markii ay ajashiisu soo dhowaato marka la leeyahay ilaa uu dhudhun uga dhiman yahay macnaha geeridiisaa soo dhowaan walaysa almacnaa macnuhu ma aha inta isaga iyo jannada diraacu uga dhiman yahay oo martabatulcamal maa maxaa jira camalkiisa yaan saalix marnaba ahaynba qofka waa xadiidkii kale rasuulkaa fasirayo ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljannati fima yabduu linnaas wa huwa min ahli الnaar balu fiirsada ikhwaani xadiiska xanuun badnidiis yacnii siduu qofka u taabanayo inna axadakum qof idinka idinka tirsan la yacmalu bicamali ahli ljanna wuxuu camal falayaa camalka dadka ahlujannaha masaajid baa lagu jiraa taraawiix baa la tukanayaa soom baa la sooman yahay salaad baa loo taagan yahay sadaqaad baa la bixin waa bicamali ahli ljannati fii ma yabduu linnaas rasuulka aleh sala allahu waa sida dadka u muuqata sida dadka u muuqata camal fiican inuu qabanaya inoo muuqatay wa huwa min ahli الnaar qofkaasi waxaa la yidhi ahlunaarkuna ka mid yahay liannahu maxaa yeelay camalkiisaan ma ahayn khaalisan liwajhi bal fii qalbihi dasiisa ayaa ku jirta qalbiya arrin xun baa qalbigiisa ku jirta markii hore oo marka camalkiisu alla darti ma ikhwaanii hunaa qisa qisadaasuu soo saaray imaamu bukhaari iyo muslim min xadiidi sahl ibnu sacdi saaciidiy lafdigaana imaamu bukhaari baa soo saaree bal arag haswa min alghazawaat bayna dhacday oo ghaswatu uxud bay qisadani dhacday waxaa kulmay rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo ciidankiisii iyo gaaladii fii ghaswa oo min ghazawaati waa ghaswatu uxud ayay kulmeen dagaal baa dhex maray waa la dagaalamay hawshu markay dhammaatay ayaa rasuulkiiyo ciidankiisii meel fadhiisteenoy degeen maskarkoodii waa kuwii degay mushrikiintii iyo gaaladiina dhinacii kale iyaguna degeen rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam waxaa la arkayey nin ku dhex jira ciidanka muslimiinta oo laa yadacu lahum shaadatan walaa faada waxba aan reebayn kelimaadkaa shaada walaa faada waxaa la yidhaahdaa macnaheeda annahu laa yadacu axadan qofna ma daynayo waa can ariiqi lmubaalaqa loo yidhaahdaa shujaac buu ahaa qof la kulmaa ma jiro ilaa hadduu la kulmo waa dilaa alo fiirso safka muslimiintu ku jiraa ninkaas qof kasta oo la kulmo waa kala jaraa ayib asxaabtu way la yaabeen waxay yidhaahdeen marka maanta shaqada uu qabtay hebel qof annaga naga mid oo taasoo kala qabtay ma jiro abaal marka uu helaayana qof heli doonaa ma jiro waa xadiiska bukhaari iyo muslim bal u fiirso rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam amaa innahu min ahli nnaar ninka aad ka hadlaysaan ee gaalada dhammeeyey dagaalka wacdaraha ka muujiyey huwa min ahli naar dadka ahlu naarkuuba ka mid yahay waxaa jiray marka nin saxaabiya qasmaan baa ninkaas la odhan jiray dhibaatadu ay ku dhacday ee xumaanta maaragtay ilaahay khaatumo xun uu ugu gebagabeeyey camalkiis rasuulkuna uu ka markhaati kacay nin waxaa jira markaa saxaabta ka mid ahaa ninkaasaa wuxuu yidhi anaa idiin soo ogaanaya ninkaa marka xaaladdiisa igu ogaada inaan soo ogaado wuu baxay meeshuu istaagaba waa daba istaagaa meeshuu fariistana waa daba fariistaa ayib waxaa dhacay marka ninkiibuu rabaa inuu soo ogaado suu u daba socday waxaa dhacay ninkii wuxuu arkay in la jaraaxeeyo oo ay soo gaadhay jaraaxa yacni waxaa weye dhaawac weyn baa soo gaadho culus dhaawacii markuu soo gaadhay xanuunno uu qabtay fastacjala almowt geeridii isagaa degdegsaday marka muxuu sameeyey seef buu watay warankii u watay waranka waad aragteen laba af buu leeyahay xagga horena af weyn buu ku leeyahy gadaalna af dhuuban buu ku leeyahay warankiibuu dhulka ku qotamiyey wadaca nasla sayfihi bilardi warankiisa afkiisiibuu dhulka qotamiyey xaggii dabadiisiina wuxuu saaray labadaas naas dhexdooda halkaas buu iska saaray uma taxaamala calaa sayfi markaasuu seeftiisii isku kala gooyey intuu dhulka qotomiyey ayuu dabadeedii fiiqnaydna halkaas iska geliyey laabtaa fastacjala almowt wuxuu degdegsaday geerida xanuunkiibuu adkaysan waayay faqatala nafsahu naftiisii buu dilay ninkii wuu soo laabtay rasuulku u yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka markaa u yimid baa wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulullah waxaan qiraa nabiyullaahi muxamedow inaad adugu rasuul ilaahay tahay wuxuu ku yidhi wamaa daak oo maxaad ka wadaa sababtu maxay tahay way oo kuu keena inaad sidaa tidhaahdo wuxuu yidhi ninkii buu qisada uga qiseeyey anigaa raacay waxaan ihi waa idiin soo ogaan hadalkaaga shalay markaan maqlay iyo maarata xilli hore aan dhegaysanaya baan baxay waan soo ogaada waxaan soo ogaaday ninkii inuu dhaawacmay kadibna isagu isdilay baan soo ogaaday qaabkaan isu dilay markaasuu rasuulku xadiiskan soo socda yidhi oo fi saxiix albukhaari wuxuu idhi ina arajula la yacmalu camala ahli اljannati fima yabdu yabduu linnaas marka qofku shaquu qaban camal buu qaban u muuqda camalkii jannada lagu geli jiray laakiin waa sida dadka u muuqata wa huwa qofkaasina min ahli الnaar dadka ahlu naarka ku jira wa ina arajula la yacmalu camala ahli الnaar haddana waa basiidki fii ma yabduu linnaas waxa dadka u muuqda camal aan fiicnayn buu hayaa sida dadka u muuqata wa huwa min ahli ljanna ayuu ayuu qofkaas ka mid yahay ikhwaani qofkaas ka warrama rasuulka ka garab dagaalamayay ee dagaalkaa ka qayb qaatay maaragtay uxud ee dad badan oo gaalaa dhammaynaayay haddana rasuulku bishahaadatihi ayuu ninkaasi ahlunaar ku yahay ou qiray rasuulku maxaa jira dasiisa qalbiya oo rasuulka loo sheegay baa qalbigiisa hore ugu jirta haddaba balan aragna qisooyinkan dhacay culimmaduna ay warinayaan qisaskan ikhwaani waxaa loogu talagalay waxaa la yidhaha factabiruu yaa ulilabsaar dadka maaragtay ahlu cuquusha ah iyo indheergaradkaaba waxaa loogu talagalay qisada inay ku ictibaaro qaataan alqisa aluulaa waa muadin nin muadina buu ahaa oo adana arbaciina sana afartan sano ayuu aadaami jiray uma maata calaa gayri millati lislaam ninkaas wuxuu ku dhintay gaalnimo afartan sanana wuu aadaamayay cabdallah bnu axmed ayaa qisada ka sheekaynaya raximahu llah qaala kuntu atuufu xowla alkacba wuxuu yidhi waxaan ku dawaafay kacbadan ku soo wareegay anagoo kacbadii ku dawaafay waxaan arkay rajul oo mutacalliqun biastaariha nin kacbada maradeedii ku oo saa u haystaan arkay oo dhahaya allaahuma akhrijnii min addunya musliman <clears throat> laa yaziidu calaa dalika shaya intaan buu ku celcelinayaa ninkaas kacbadu haystaa allaahuma akhrijnii min addunyaa muslima allaahuma akhrijnii min addunyaa musliman ilaahayow adduunkan anoo muslima iga bixi ilaahayow adduunka anoo muslima iga bixi laa yaziidu calaa dalika shay-an waxba ku dari maayo cabdalla wuxuu yidhi faqultu lahu alaa taziidu calaa haada min adducaa shay-an oo maad arrintan wax ku darsatid ood ilaahay waxyaabo kalena weydiisatid maad wax ku siyaadis fa qaala wuxuu kuuhi low calimta qisatii niyow haddaad ogaan lahayd qisada igu dhacday iyo waxa igu dhacay maada idhahdeen idda low calimta biqisatii haddaad og tahay waxa igu dhacay ma aaday orateen wax kale ilaahay weydiisay idhaaf faqultu lahu wamaa qisatuka waxaan ku idhi buu idhi haddaba niyow maxaa kugu dhacay ii waran wuxuu yihi qaala kaana lii akhawaani wa kaana alakbaru minhumaa muadinan adana arbaciina sana ixtisaaba wuxuu yidhi niyow laba ninoo walaalahay abaa ah jiray midka weyn ayaa aadaami jiray afartan sano ixtisaab buuna u aadaami jiray ajir gurubsi heli jirin habeen walba halkaasuu dhex taagnaa falamaa xadarahu lmowtu geeridu markay ku soo xaadirtay oo xilligii la gaadhay geeridu ku timid buu dacaa bilmusxaf walaalkay wuxuu ihi musxafkiibuu u yeedhay kitaabka qur-aanka ii keena buu fadanannaa annahu yuriidu tabaruka bih waxaan u malaynaynay buuhi inuu rabo inuu barakaysto kitaabka qur-aanka fa akhadahu biyadihi gacantu ku qaaday wa ashhada calaa nafsihi annahu barii'un mima fiih wuxuuna ninkii mara geliyey oo dadkii meesha joogay uu yidhi markhaati ka ahaada anigu wuxuu idhi beri baan ka ahay waxa kitaabka ku yaala fa maata min fawri isla markiina waa dhintay nafti waa ka baxay subxaana allah falamaa dafannaah wuxuu yidhi markaan aasnay adana akhii alaakharu talaatiina sana walaalkaygii kale ka yaraabaa soddon sano isna aadaama falamaa xadarat lwafaa markii geeridu isagana ku soo xaadirtay facala ka akhiihi alakbar walaalkiisii ka weynaa wuxuu sameeyey buu isna sameeyey kitaabkii ii keen yidhi markii loo keenay wuxuu yidhi inaan beri ka ahay ogaada qaala marka wuxuu uhi fa ana adcu allaha an yaxfada calaa diini haddu ka sheekeeyey marka qisadii uu ugu dheganaa kacbada oo uu lahaa allaahuma akhrijnii min addunyaa musliman ilaahay oo adduunkanoo muslima iga bixi wuxuu yidhi haddaba anigu allaan weydiisanayaa ilaahay ou diintayda inuu ii xafido haddaba ikhwaani maxaan sugnaa tacliiqa waxa weeye labada nin maxay samayn jireen baa meesha soo gelaya soo ma nimanku camalkoodu muxuu ahaa shaqadoodu maxay ahayd qultu waxaan idhi famaa kaana dembuhumaa oo walaalaha dembigooda muxuu ahaa maxay samayn jireen qaala wuxuu ihi kaanaa yutaabicaani cawraat annisaa labada walaalahayaa wuxuu yidhi labaduba waxay raacraaci jireen dumarka cawradooday fiirsan jireen dumarka cawradooda ayay fiirsan jireen ikhwaanii arintaas maanta waxaad ogtahay in dadka dad badan lagu fidneeyey dhallinyarta weliba dhallinyaro badan in lagu fidneeyey inay dumar cawradood maanta fiirsadaan si sahlan bay u heli karaan iyagoo qaawan dadkii waagii hore marka laleeyahay dumar baa cawradood la fiirin waxaaba laga yaabaa inay arki dumar ama dharkoodu fudud yahay ama lugahoodu qaawan yihiin ama maaragta madaxoodu qaawan yahay iyagii oon wada qaawan bay maanta fiirsan karayaan oo arkayaan internetkii iyo webseedyadii iyo meelihii xumxumaa iyo ay kulli ku arkayaan ayib waa yacni hajma dadka muslimiinta lagu soo qaaday oo islaamka looga fogaynayo dadka da'da yarka iyo dadka ducaafulquluubta oo dhan ee qalbigoodu daciifka yahay baa looga fogay walidaalika u fiirso labadaa nin ee wixii inoo muuqday masaajid ilaahay ka aadaami jiray ninka halkaa maxaa kaaga muuqda afartan sane ninka aadaamayay afartan sane iyo ka badanna masaajid buu ku tukanahay markuu dhintayna kitaabka qur-aankaa beri buu ka noqday maxaa jira dasiisa qalbiya khabiisa ayaa qalbigiisa ku jirta xumaan baa ka buuxda qalbigiisa allahuma ijcal khayra acmaalina khaatimaha wa khayra ayaamina yowma nalqaaka fiih allahuma twafanaa waanta raadin cana ya allah ilaahay subxaana wa tacaala isagoo raalli isagoo raalli naga hana oofsado xusnu lkhaatimana ilahay hanagu arsaaqo ikhwaani qisada labaad waa qiso runtii iyaduna aan ka xanuun yarayn shaabun saalixun wamaata calaa suu'i alkhaatima waa wiil dhallinyaro ah oo nin wadaada ahaa dadka wadaadka loo yaqaano mutadayin ah multazim ah masaajidka dhex fadhin jiray ka muuqday maarata sunnadu ka muuqato laakiin wuxuu ku dhintay khaatumo aan fiicnayn ilaahay baan ka magan galnay qisadan waxaa wariyay asheekh axmed qataan sheekh kuweytia oo dad badan ay dhegaystaan muxaadaraadkiisa ayaa qisadan soo wariyey muxaadaro isagu leeyahay wuxuu leeyahay yaquulu alraawi alladii naqla canhu shaykhu midka ushee qofka u sheegay sheekh axmed qataan qisadan u sheegay sidaanu uu wariyey marka wuxuu yidhi waxaan raacnay doon doomahan lagu safro ah dalxiis ma ayna u soconina waxay u socdeen ganacsi doontaasaanu raacnay wadamada ayaanu wareegaynay alaban lirisqi annagoo raadinayna business baan u socon waxaa jiray buu uhi shaabun saalixun kunnaa naraa altaqwa taluuxu min qasamaati wajhi wiil fiican oo ahludiin ah oo wadaada baa nala saaraa doonta taqwada iyo cabsida wejigiisaanu ka akhrisanayno uga jeednay ma aanan arki jirin ilaa isagoo weyse qaba ma ogiye isagoo weyse qaba oo tukanaya ama dadka u naseexaynaya salaadda isagaa noo aadaami jiray nana tujin jiraybu qofkii ka daaha salaadana wuu canaanan jiray kaana wuxuu ahaa yucaatibu irshaadaad iyo tawjiihaad iyo tala fiicanna wuu siin jiray naseexadaasuu nagula joogay diilata asfaarina safarka iyaga oo dhan naseexadaa fiican buu noo hayay wuxuu yidhi waxaan degnay nazalnaa fii jasiiratin min jusuri اlhindi waddanka hindiya ee jasiiradihiisa meel ka mida baanu degnay si aanu maalmo halkaas ugu nasanno <clears throat> linartaaxa ayaam maalmo si aanu u degno dadkii way degeen doontii waa laga degay suuqaana loo degay maalintii oo dhan maalmahaan meesha joogna suuqaa la aadaa habeenkiina waa soo laabtaan wayarjicuuna fi lleyl ila safiina waxaa jiray laakiin qayb ka mida dadkaa safarka ah minhu man waqaca fi dalaal yaqsudu amaakin allahwi walhawa wa mabjaal alfujuuri walbagaaya waxaa ku jira dadkan ganacsiga u socda qayb aad garanayso oo iyagu xumaantaa raadsanaya fursaddaa yar ee jasiiradaa la joogo iyagu xumaan bay magaalada u aadayeen waxayna u qasdayeen meelaha tumashada iyo kalaabyada iyo dumarka jirkooda ka ganacsada guryahooda <clears throat> wiilkaa wanaagsan isagu doonta kama soo degi jirin wuxuuna mar walba mashquul ku ahaa dikriga alle iyo qiraa'at alqur'aan iyo wasalaa salaad iyo qur-aan la aqriyo iyo dikri buu ku jiray haddaba maxaa dhacay ikhwaani intaa kadib wa faj'atan si kada ah ama lama filaan ah ayaa waxaa yimid saaxibu safiina qof ka mid ahaa dadkii saaraa doonta <clears throat> oo ka mid ahaa kuwa iyagu xumaanta sameeyey miman itabaca nafsahu hawaaha wanshagala bisaafili lakhlaaq waa dadka xunxunkaa mid ka mid a ah oo maalintii aadi jiray xumaanta iyo tumashada ayaa u yimid habeenkii wiilkii wanaagsanaa su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yihi saaxibii lima anta jaalisun fi safiinati laa tufaariquha saaxiibkayganow maxaad adigu doontan u saaran tahay maalin walboodo marna uga tegayn lima laa tanzil xataa taraa dunyan hayra dunyaak wuxuu yidhi maad soo degtid balaad aragtid adduunkan aad joogto adduunaan ahayn intaad doontaan saaran tahay kaale soo deg jasiiradan iyo quruxda dhulka taa soo arag wuxuu yidhi ana lam aqul laka tacaala ilaa amaakin ilbaqaaya anigu kuma lihi kaalay meelaha dumarka jirkooda ka ganacsada imow kuma dhahayo walaa ila albaaraat meelaha kalaabyadana imow ku dhihi maayo iyo cadhada ilaahay meeshay taalo walaakin tacaala fandur ilaa malaacibi athacaaliib wa ilaa raakib اlfiyala low ra'ayta man yamshi cala اlmasaamiir waman yalqim اljamra kaanaha eh, hiya tamr yani ninkii wuxuu u sheegay meelaha waad aragtay dalxiiska iyo loo tago wuxuu yihi nin anigu meelaha dumarka jirkooda ka ganacsada imoo ku dhihi maayo laakiin waxaan kuleeyahay bal soo dego kaale waxaad soo aragtaa masaska meelay ku ciyaarayaan maroodi la saaran yahayoo dadku ay dul saaran yihiinoo waxba u dhimaynin masaamiir musmaarka dadka ku dul soconaaya oo maaragtay ku dul maraaya iyo dad iyaguwa maaragtay eh, dabka ama dhuxusha afka gelinaayo ood mooddo timir oo kale u cunaayo hawlu u sheegay yaa akhii inzal wandur annaas wuxuu ihi soo deg balkaale kaale ila soo fiiri nin dhallinyaraa ah, maxaad ku ogeyd oo maaragtay daadihiisu yar wixiibaaba la weynaadayba fataxaraka nafsu shaab way dhaqaaqday naftiisii wuxuu ku yidhi shawqan lima samic wuxuu yidhi wahal fii hadihi اdunya maa taquul niyahow waxaanaad sheegi adduunka miyuu ka jiraa ma qof musbaar cunayaa jira musaamir ruux cunaya miyaa jira yani musaamirta dadka cunaya waa yaab yani nin waxaan arkay suudani ahoo saamir dhan inta loo keeno uun hal mar sidaa raashinka cunaaya yani waa wax la yaab la way masaamiirku waxaa laga yaabaa inaadan rumaynin say suuragal ku taha istiraado dabkan iyo kuwa cunaaya dee waddankeennima waad ku garanaysaan jiraan intuu olol soo qaado saas ma mar meelay ka mareen garanayn laakiin wiilki yaraa wiil yaroo tarbiya lagu soo barbaariyey oo aabbihii iyo masaajid kusoo barbaariy on weligiiba waxaan arag wuxuu waxaad sheegi adduunka muu ka jiraa wuxuu ku yidhi haa keliya wa fii haadihi اljaziira adduunyo kale iska dhaafi wuxuu uhi meesha joognaan maanta kaa tusayaa waxaasoo dhan waan ku soo tusi karaa fanazla shaydaan buu ahaa dabcan fanazla soo degay wiilkii yaraa isagoo aad baa wixii ugu faraxsan bal inuu soo arko ninkii waa degay doontaa laga degay wanazla ashaabu الsaalixu maca saaxibi wiilkii yaraae fiicnaana ninkiibu soo raacay watajawala fi aswaaqi almadiina magaaladii suuqaqeedii meeshii bay ku wareegeen soo marmareen iyo shawaaricdii iyo jidadkii xataa dakhala bihi ilaa ariiqin sagiir markii dambe barakalaawihii shaydaanka ahaa wiilkii waa hor qaaday jid yar ayuu geliyey wuxuu ihi waddadii baan qaadnay oon marnay jidkii yaraa saa u sii haynay wuxuu ku dhammaaday ilaa beytin sagiir guri yaroo meesha ku yaal fa dakhala alrajulu alkhabiif albeyta ninkii xumaa wuxuu galay siduu wiilkii usii horwadayba gurigiibuu hore u galay wa dalaba min ashaabi an yantadirahu wiilkiina wuxuu yidhi halkan igu siiso meel buu istaajiyey isaguna wuxuu galay gurigii wuxuu ku yidhi sa'aatiika bacda qaliilin walaakin iyaaka an taqtariba min addaar wax yar isugan kuu soo bixi laakiin gurigaan haw soo dhawaani binu aadamkana maxaad ku taqaanaa wixii laga celiyo ayaaba baaskii ah. wuxuu yidhi guriga niga hu soo dhawaanin halkaa igu sii yaraso jalasa shaabu baciidan can iddaar wiilkii meel ka fog gurigu iska fadhiistay laakiin wafaj'atan samica qahqahatan caaliya wax yar kadib wuxuu maqlay gurigii yaraa dadka qosqosi lahay qosol uu meesha ka yeerahay wa futixa albaab hal marun baa albaabkii fag laga siiyo waa la furay wa kharajat imra'atun qad khalacat jilbaab alxayaa'i waalmuru'a albaabkii hal mar qosolku ka yeera haddii la furay waxaa ka soo baxday haweenay ka dhex xishoodkii iyo xushmadii bimacnaa qaawan weeyaan haweenay qaawan ayaa ka soo dhex baxday albaabkii ayib taxarakat nafsu shaab wiilkii yaraa ee dhallinyartahay ee wanaagsanaa cibaadada lagu soo barbaariyey naftiisii hal mar bay dhaqaaqday fadanaa min albaab albaabkiibuu u dhowaaday way soo baxday hal maray istustay kadibna guriga ku laabatay wiilkii muxuu sameeyey marka gurigii inuu usii dhawaado bilaabay shay-an fa shay-an wa yadacu samcahu limaa yaduuru fi lbeyt oo uu dhagaysto waxa guriga dhexdiisa ka socda markii dambena wuxuu bilaabay guriga meelaha daldaloolka inuu ka fiiriyo ayib nadaraat wahuwa yaraa shayan lam yaluf walam yarahu min qabl wiilkii wuxuu arkay wuxuusan weligii oo hore arag weligii oo hore muusan arag xumaantaas ayuu u jeedaa laakiin waxay rabaan inay istaxkama shaytaanu fii qalbih maalintaas sidaa markuu arkay oo wixii la tusay oo qof qaawanna arkay guriga waxa dhexdiisa ka socdana arkay kii mar dambuu soo baxay rajacuu ila safiinati wa fii saacatin mutaakhiratin min leyl habeen barkii bay soo laabteen doontoodii bay ku soo laabteen laakiin uma maada bacda hada wa baqiya shaabu saahiran leylatahu tilka wiilkii dhalinyartaayee wanaagsanaa habeenkii oo dhan waa seexan waay mushtahila alfikr fi ma yaraa wixii uu arkay umbaa ku soo laalaabanaya qad istaxkama sahmu shayطaani min qalbi dumarka yacni waa sihaam rasuulkaa waxau yidhi fitno rag uga dhib badan dumar kagama aana tegin adduunka marka sahmigii iyo leebkii shaydaanku soo tuuray baa wiilka qalbigiisa toos ugu dhacay habeenkii oo dhan buu ku fikiraayay ayib uma maada waagu hadduu baryey oo waagii uu maaratay subxii waagu baryey wa asbaxa sabaax xataa kaana awala naazili min asafiina wiilkii yaraa wuxuu noqday qofka ugu horeeya oo doonta ka soo degay qofka ugu horeeya oo doonta kasoo degu noqday wa dahaba ilaa dalika almakaan meeshuu shalay wax ku soo arkay buuna u orday ayib halkii buu soo aaday eegmadii ayuu midba midee ka dabageeyey ilaan waxaa la yidhi eegmada rasuulku wuxuuna siiyey tacliimaad haddii ishaadu wax ku dhacdo waxxun laka luulaa wa calayka aaniya eegmada midda hore ma xukumi kartid waxaa laga yaba adoo jidkaas ka mara inaad qof qaawan aragto laakiin maxaa lagaa rabaa midda marka labaad ha ku celinin markaad aragto qof qaawan ta labaad ha ku celinin kasoo ka soo celi wiilkii arintii uu sameeyey waa tegey xataa fataxa albaaba siduu usii sii cararayay albaabkii u furay waqada alyawma kullahu hunaaka walyawma aladii yaliihi bacdu maalintii oo dhan gurigiibuu ku jiray maalintii labaadna gurigiibuu ku jiray dadkii safiinada doonta saaraa way waayeen waxay yidhahdeen su-aalo badan ayna almuadin ayna imaamuna away bay idhahdeen ninkiina tujin jiray away ninkii noo aadaami jiray away ninkii wanaagsanaa ayna daalika shaabu saalix wiilkii fiicnaaye wanaagga noo sheegi jiray waa la raadinayaa doontii waa laga waayay ninkii doonta naaquudaha ka ahaa mas-uulka wuxuu amray dadweynihii wuxuu ihi waan baxaynaa soo raadiya wiilkii magaalada la galay gurigii waxaa la tegay baqaaya dumarka jirkooda ka ganacsada mar iyo labo iyo saddex in badanba way rajacuu biduuni jadwa waxay soo laabteen iyagoo gacmo maran bay soo noqdeen liannahu kaana yarfud waya'ba rujuuca macan wiilku waa diiday wuu diidayba inuu soo laabto gurigii in laga soo saaraba waa diid ninkii doonta waday tacaaliim baa dee jirto ninkan isagaa keenay meesha isagaa soo kaxeeyey isagaa la qabsanayaa ninkii doonka wuxuu sameeyey ragii saaraa doonta koox intu isku daray ayaa wuxuu guriga gala qasab ku soo saara gurigii baa la galay qasran bay ku soo saareen fasaxabuuhu bilquwa wa xamaluuhu fi safiina ninkii intii xoog lagu soo qabtay baa doontii la soo saaray qaala araawi waabxarat safiinatu raajicatan ila lbilaad safiinadii iyo doonta way soo laabatay iyadoo waddankii soo noqonaysa wiilkii dhalinyarta ahaa ee wanaagga badnaa wuxuu ku ururay safiinada iyo doonta zaawiya kamida mida zaawiya waxaa weeye hal meel oo ka mid a sidaa halkaasoo kaleu tiir geesa isku dhajiyey wa baqiya halkaasuu joogay waana ooyayaa waana taahaya ilaa ay is yidhaahdeen min shiddat albukaa oohintan xadda ay gaadharmay naftu ka baxdaa cuntaa loo geeyaa cuntada ma cuno sidii saasuu ku joogay maalmo dhan faqaaluu wayxaka ma ladii badaa eh, eh, xaalak waxay ku idhaahdeen war maxay tahay arinta xaaladaad arintaadii bedeshay warso adigii wiilka fiicana maxaa kugu dhacay qaala shaabu wuxuu ihi dacanii fa anta laa tadri ma ladii asaaba niyow iska kaydaa ninkii la hadlay waxa igu dhacaya waxay haysta ma ogide iska kaydaa qaala wuxuu ihi wama ladii asaabak oo maxaa kugu dhacay waa laba nin oo kamida wey dadkii doonta wadaiyo isagaa sheekaysanaya warniyo wuxuu iska kaydaa waxbaa igu dhacay maxaa kugu dhacay markaasu yaa wuxuu ninkii fayday uu marada ka qaaday kashafa shaabu can cawrati maradiisii xagga hoose cawradiisa qarinaysa unbuu hal mar marada iska fayday wa idaa adduudu yatasaaqatu min sawati waxaa xubinkiisa taranka ninkii waxaa ka soo daadanayaba dixri baa ka soo dixri ayaa yatasaaqatu canhu ka daadanay ninkii waa argagaxay wuuna cararay wuxuu ihi acuudu billaahi min hada intuu yidhi buu cararay wa qubayla alfajr xilligii uun waagu uu baryayay weli intuusan waa beriga la gaarin xilliga suxuurta amal <clears throat> yay dadkii oo hurday oo doonta saara doonta way socotaa baa waxay ku hal mar maqleen sayxatan madwiya waxaa weeye dhawaaq aadu kulul qof cabaaday wadahabuu ila mastariha kulli waxay u soo carareen marka meeshii dhawaaqu ka yeedhay fawajaduu dalika shaab qad maat waxay arkeen wiilkii oo dhintay wa huwa mumsikun khashabata safiinati biasnaani isaga oo tiirarkii doonta mid kamida qaniinsan oo ilkaa ku haysta wastarjaca alqowm inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun bay kulligood hal mar dhaheen wasalu llaha xusna alkhitaam ilaahayna waxay weydiisteen khaatimo fiican wa baqiyat qisatu hada shaabi cibratan liman yactabir walaa xawla walaa quwata ila billah ninkaa dhallinyarta ikhwaani qisadiisu waxay noqotay wax lagu cibro qaato ciddii cibro qaadanaysa <clears throat> ayib alqisa athalitha qisada saddexaad ikhwaani ee tusinaysa suu lkhaatima waa athucbaan waa qiso tusaysa iyaduna mas qofka la galaya qabriga qaala axadu lfudalaa kunna fii rixlati dacwiyati ila اlurdun wa macanaa caalimun min alkuweyt ninka qisadan warinaaya wadamada inta badan ka dhacday qisooyinkan waa wadamada carabta gaar ahaan wadamada khaliijkay u badan yihiin wuxuu leeyahay ninka qisadan warinaaya rixlaan gallay rixla waxaa weeyaan khuruujka oo kale sida qolyahan baxa oo meel kale dacwo u aadahay waddanka urdun baan aadnay jordan waxaa nala socday nin caalim oo sheekha oo kuwait waddanka kuwait u dhashay ayaa nala socday waidaa biqowmin yadkhuluuna baaba almasjidi bishakli hayri طبيعي wuxuu leeyahay ninkan qisada warinaya annagoo masaajidka ku jirna waxaan aragnay dad soo cararaya oo masaajidka soo gelaya albaabkiisa laakiin si ay ku jiro argagax camalu soo gelaya cararaya kulligood sooda garab ordaya waxayna ku qaylinayaan ayna shaykh ayna shaykh ayna shaykh bay leeyihin awa shaykhi awa shaykhi wa waxay u yimaadeen sheekhi kuweyt walacalla sheekh alkuweyti inuu yahay sheekh axmed qataanna suuragal way sheekh kuweyti oo caalim buu ahaa muxadaraadkiisa aada loo dhagaysto jaawila sheekh alkuweyti bay yimaadeen fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu yaa shaykh cindanaa shaabun mutawafi sabaax alyowm waxay yidhahdeen sheekhow waxaa jira nin dhallinyara oo geeriyooday saaka can ariiqi xaadis wuxuuna ku dhintay xaadidka waxaa weeye baabuurta isku dhacaysa ayuu ku dhintay wa inanaa cindamaa xafarnaa qabrahu idaa binaa nufaaja biwujuudi thucbaanin dakmin fi lqabr waxaa noogu daraabidh oo nagu dhacay wiilkii wuu dhintay saaka qabri baan u qodnay haddii aan qabrigii aan qodnay qabrigii waxaa kadana u noqotay biwujuudi suxbaanin dahmin fi lqabri mas weyn baaba dhex fadhiya qabriga wanaxnu alaan lam nadac ashaab wiilkiina ma aanan qabriga ugu gelinin oo waan daynay maxaan samaynaa wamaa nadri kayfa natasaraf waxaan samaynaa waa gara weyn faqaama shaykh waqumnaa macahu wadahabnaa ila lmaqbara waxay dha sheekhi waa istaagay annagana waa kacnay qabrigii baan aadnay wa nadarnaa fi lqabr qabrigii haddaan fiirinay fawajadnaa fiihi thucbaanan cadiiman waxaan ku aragnay mas weyn oo qabriga ku jira kaasoo madaxiisa hoos gashaday dabadiisa koru soo taagay indhihiisana nagu fiirinaayo sheekhii baa marka wuxuu yidhi dacuuhu ixfaruu lahu makaanan aakhar iska daayo oo meel kale ha la qodo meel kale ha la qodo faxafarnaa makaanan aakhara haddana waxaan qodnay god kale fii nihaayatihi idaa bithucbaani yakhruj haddana godkii kale la qoray maskii baa ka soo baxay qaala sheekh ayaa wuxuu yidhi unduruu ila alqabri alwal bal orda ku noqdoo qabrigii hore soo fiiriya haddii la fiiriya fa idaa bithucbaan qad ikhtaraqa alarda wa kharaja min alqabri alwali maratan ukhraa maskii labada qabri dhexdoodii hoos intuu ka dusa waaba kii kaloo haddana ka soo jeedaa qaala shaykh shaykhii wuxuu yidhi low xafarnaa haaliثa waraabica sayakhruju thucbaan haddaan god saddexaad qodno ama mid afraad qodno maskanun baa ka soo baxay famaa lanaa xiila ilaa an nuxaawila ikhraajahu marka waa talay hawshii maraysaa soo talo maxaan samaynaa wuxuu yidhi aniga waxay la tahay god kasta haddaan qodno wuu ka soo bixi aan soo saarno intaan shabaq iyo wax keenno maskan aan soo saarno bannaanka aan keenno waayahaa la yidhi maskii baa la soo saaray waa la fogeeyey meel baa la geeyey waxaa la keenay janaa'isadii wiilkii dhintay qabriga ayaa la geliyey faidaa bidalika thucbaan yataxaraku xarakatan sariica haddii qabriga saa loo dhex dhigay waa maskii oon dheg la qabta lahayn oo soo ordaya qof hor istaagi kara aan jirin oo weliba isku qariyey qeyq baalkii la odhan jiray qubaarkii iyo boorkii isku qariyey uma dakhala alqabra waltawa thucbaanu calaa dalika almeyit hal mar buu qabriga isku tuuray wuxuuna hal mar isku wareejiyey wiilkii dhintay wa bada'a min rijlayhi lugihiisiibuu qabtay hal mar afka ka geliya xataa wasala ra'su ilaa madaxiisiibuu hal mar yuu afka geliyay wuxuu leeyahay raawi lqisa oo sheekhaan u sheegayay kunnaa nasmacu taxtiima cidaami waxaanu maqlaynay buuhi lafihiisa markuu jajabinayo lafihiisii markuu jajabinayo waa maqlayn fadafannaahu sidaasaanu ku aasnay fasa'alnaa abaahu can xaalihi waxaanu aabbihii u weydiinay wiilku muxuu samayn jiray hunaa alqisa halkaasaa marka muhim nooha wiilkani muxuu samayn jiray faqaala wuxuu ihi wallaahi inahu kaana ayiba muiican lii wuxuu ahaa buhi wiil ii fiican oo baari aniga ii ah laakiin anahu kaana laa yusallii lilahi salaad aniga baari buu ahaa laakiin ma una weligii tukanin ma tukan jira ayib wuxuu ahaa baari buu aniga laakiin ma usan salaad ilaahay wa tacaala marna weji dhulka ma dhigin haddaba ikhwaani salaad waxaa lagu mutaa in ucbaankaa iyo wax le lamidii qofka uu cuno ayib qisa raabica qisada afraad waa fataatun kaana tarqusu fi xafli zawaajin waxay ahayd gabar gabadhaasoo ka heesta gabadhan waxaa loo keenay xaflatu zawaaj aroos inay ka heesto habeenkii hoolka inay ka heesto ayib cursi baa jiray lagu dhigay fii axadi qusuuri alafraax alkhaliijiya wadamada khaliijka mid ka mida guryaha loogu talagalay aroosyada hoolashaa mid ka mida baa lagu qabtay waxaa jiray gabar loo yeeray oo habeenkaas oo dhan heesaha qaadaysay waxay qabtay laabisatan malaabis araqs dharkii gaaggaabnaa eed garanaysa loogu talagalay qaabdarrada kaasoo jirkeeda meelo kamida asturaya inta kale qaawan tahay kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhuna kaasnimat lbukt laa yadkhulna aljanata walaa yajidna riixaha waina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kuwa rasuulku yihi sala allahu alayhi waaalih wasalam nisaaun kaasiyaatun <clears throat> caariyaat wax qayb bay dhar ka qabaan qaybna way ka qaawan tahay ciyaadu billah waqad istamarat fii raqsihaa xataa saqatat muqshiya gabadhii habeenkii oo dhan say u raqsinaysay u heesaysay hawshaa u waday hal mar bay dhulka ku dhacday intaan la keenin caruusadii caruuskii intayna imanin bayna dhacday hadday dhacday waxay islahaayeen way soo miyirsaneen ma ayna miirsanin mid iyada saaxiibadeeda oo aqoon u lahayd ayaa waxay tidhi ana acrif kayfa tafiiq anaa garanaya siday kusoo miirsan doonto faqad ziiduu min almuusiqa waabli waxay tihi waxay ku miirsan doontaa muusikada un ziyaadiya dheereeya yani aad haloo situmo markaasay maarata soo kici doontaa waa sidan ad aragtay isu waalayaanay markuu ka tegaayo dhagaha waxay tiri ka saara haddana xoogu dheereeya haddii lagu celceliyey ma soo kacayso waaba la fiiriyey fa wajaduuha mayita waaba dhimatayba nafti waa ka maqan tahay meesha joogay baa soo degdegay ilaan dhar ma qabto dadka waad aragtay markuu qofku dhintaa dhar la saari iyo masaajid loola soo cararo la bilaaba soo ma weligii masaajidkaan soo gelin maalintu dhintaa masaajidka lagugu keeni weligeed tii aan dhar qaadanin markay la laleeyahay kafan dhar ah loo soo gado ayib oo markay noolaydba dhar ma xidhan jirin gabdhihii saaxiibadinta soo ordeen baa waxay sameeyeen inay dhar saaraan hunaa xadaat almufaaja'a halkaana waxaa ka dhacay marka arrinta halista ah qofnana ma tawaqacayni inay tani dhacayso gabadhii haddii dharkii la saaray tataayarat ilmalaabisu canha dharkii waaba ka duulayaa maradii la saaraaba waa duulaysaa kulamaa xaawaluu taqdiyatiha mar oo isku daya inay dhar saaraan fatartaficu min jihtin dhinac bay ka faydma dhinac kale lagu horto dhinacii kale haddana soo faydmaya mar lugaha mar madaxa marba meel ayib wahaakadaa iyagoo sidaasoo wareersan ninkeedii baa yimid oo cararayoo loo sheegay waxaawala taqdiyata cirdi allahu akbar cirdigiisi sharaftiisii inuu qariyou damcay waad garanaysaa nina reerkiisu inuu qaawan yahay dadka hortooda ma jecel wuxuu damcay awal wuu jeclaa laakiin markuu arkay wuxuu damcay inuu horta qariyo maradii buu dhinac qabtaa fa yartaficu tarafu dhinacii kalea ka cararay wastamara alxaalu calaa dalika xataa akhaduu lilqusl sidaa sidii loogu hayay baa la qaaday iyadoo qaybna dhar ka qabta qaybna aan ka qabin waxaa la geeyey meeshii maqsalada lagu dhaqaayay maqsaladii markii la geeyey wa hunaa xadaat alkaaria halkiina sidoo kalea ka dhacday waxaa ka daraa kafankii markii la yidhaha hala saaro kafankiina yatadaayar canha wuu ka duulayaa maradii ma qabanayso ayib maxaa la samaynayaa marka tudfanu kamaa hiya waxaa la yidhi marka sideeda ha lagu aaso fa haadaa nasiibuhaa min addunya nasiibuhaa wa haadaa maktasabatu min addunya waalciyaadu biاllaah reerkeedii baa xitaa lala tashaday waxaa la yidhi maxaan samaynaa seen yeellaa gabadhii waata maradii laguma qaban karo waxay yidhaahdeen sidan iyaguna ha lagu aaso waa wixii ay kasbatay oo adduunka iyadoo ka qaadatay adduunka iyadoo ku nool bay diiday inay dhar qaadato iyadoo miyir qabtay diiday inay dhar qaadato sidee baa marka lagu gelin karaa dhar iyadoo dhimatay narjuu min aljamiici alictibaar yacnii inay ku ictibaaro qaataan dadka maaragtay tan oo kale ujeeda dumarka qaawan ee jirkooda banneeyey firsanayaan dadka maaragtay ajaanibtu inay ku ictibaaro qaataan inay dhici karto geeridu markay ku timaado intaan wax kaleba la gaarin in dharku iyaga uu diido qabri maxaa lagu gaaraa cadaabulqabri ummaddan waad ka qarsoon tahayba laguma arko waxa dhacay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi waali waslm hadday dadku maqli lahaayeen waxaa meesha ka jira haddaan maqli lahayn waaba la wada daadan lahaa qabriga dadka sida loogu cadaabay waa meeshii ugu horreysay qiyaamo maxaa lagu gaadhaa siraad maxaa lagu gaadhaa miisaan maxaa lagu gaadhaa qandaro maxaa lagu gaadhaa wa akhiiran imaa ila aljanna wa imaa ila annaar halkaa horta maxaa lagu gaadhaa adduunkan ba hadduu ilahay kugu fadeexadeeya ka hor oo maradiiba ay ku diido ayib qisat ukhraa shaabun taxaddaa lilaahi subxaanah waa nin rajulu lam yufakir أن allaha yaclamu maa fi samaawaati walard nin baa taxadi taxadigu waa horaysi waxaa la yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayuu taxadi la galay ayib wuxuuna sheegay allah inuusan ogeyn waxa la qariyana uusan ogaan karayn qisadu waxay ahayd shaab oo nin dhallinyaro ah yaa fii axad alayaami tacarafa rajulu cala imra'a gabadh bay isbarteen gabadhii markay isbarteen wa kaanat hadihi almar'atu daciifata aliimaan gabarh dumara waxay ahayd iimaankeeda uu daciif yahay wakamaa yaquulu shaaciru nadratun faibtisaamatun fakalaamun famawcidun faliqaau yani umuurtu waxay un ka bilaabataa nadratun eegmo asahmu annadratu waa sahmun min sahami ibliis wey eegmaduba waa qayb ka mida ibliis nadratun fabtisaamatun waxoogaa qosol marka dambe laysu dhoo la caddeeyey fa kalaamun waxoogaa laysla hadlay fa mawcidun balan balanta maxaa ka dambeeya fa liqaaun fi ljariima in lagu dhaco marka dembiga weyn gabadh bay isbarteen kadibna mawcid iyo balan baa la qabsaday fataxadauu can mawcid اljariimati xilligii xumaanta ay samayn lahaayeen bay ka wada hadleen allatii kaanuu yaniguuna an yafcaluu biha azina waa meeshay rabeen inay zinada ku sameeyaan ayib faqaala rajul wuxuu gabadhii baa waxay tihi xaggeen aadaynaa teentakna wuxuu idhi saadhabu bik waxaan kula aadi doonaa ilaa makaanin laa yacrifuhu xata allah waxaan kula tegi doonaa buui meel qofna uusan ogeyn xataa ilaahay meeluuna ogeyn baan ku geynaya xataa meelaan alla garan karin baan ku geynaya wlciyaadu billah ikhwaani bal arka ilaahay siduu qofka u fadeexadaynayo taxaddi ninkii la galay eebbe subxaanahu wa nin taxaddi la galay alla subxaanahu wa xataa idaa akhadahu in allaha la yumli xataa idaa akhadahu lam yuflitu ilaahay mar hadduu qabto maba ma sii daynayo ayib facindamaa dahabuu hada alithnaan ila almakaan markay labadii wiilkii iyo gabadhii meeshii aadeen fanazaluu min asiyaara baabuurkii ay ka degeen wa cindamaa khalaca malaabisahu wahama biha markuu dharkii iska bixiyey ee uu doono inuu xumaantii ku dhaco amaatahu allaahu wa huwa calaa hada alficli shani isaga oo xumaantii dul saaran ayay ilaahay nafta ka qaada xumaantii isagoo dul saaran ayaa ilaahay nafta ka qaaday amaama almara ayib walam yakun mandar wuxuu ahaa wa kam kaana mandaran mu'liman <clears throat> yacni waa aragti aada u foolx sooma waa muuqaal aada u qaabdaran xumaantii isagoo ku jira bian yamuuta alinsaanu calaa kibriyaa'ihi wa wa jabaruuti yani nin isla weyn oo ilaahi subxaana wa tacaala taxadi la galay wa rubamaa calaa kufri gaalnimo galay sidee buu ilaahay subxaana wa tacaala qabrigiisu qofkaad noqon doonaa sidayse qiyaamadiisu noqon doontaa siday nihaayadiisu noqon doontaa uu ku dambayn doono ayib ikhwaani qisaskan waxaan usoo warinayno waa in cibro lagu qaato waa in cibro lagu qaato qof baa taxadi sidaa la galay alla saasuu subxaana wa tacaala ku sameeyey dad baa jira jarii ah oo ilaahay ku dhiiranaya subxaana wa tacaala yacnii dhiiranaanta iyo istihzaagu dembiga aad gelayso waa dembi dhiiranaantan iyo qaabdarrada aad samaynaya hadalkaaguna waa dembi kale bal arag ninkan kale odayga ah oo yiri lan adkhula almasjida ilaa wa ana cala taabuut aw cala alkhashaba buu yihi ninkaa nin duqa buu ah wuxuu yihi masaajidka waxaa la yidhi maadgeshi alqisa nin da' weyn yamshi daa'iman amaama almasjid masaajidka hortiisu mari jiray mar walba masaajidka hortiisu maraa yaquulu lahu ahlu lkhayr dadkii ahlu khayrkaabaa waxay ku idhaahdeen idhab ila almasjid wasalli rakcatayni lilahi subxaana warniba masaajidka galo ba laba ragcadood ilaahay u tuko masaajidka intaad gasho laba ragcadood bal alla u tuko fa anta lam tusalli fii xayaatik sawfa tamut war weligaa maadan tukanin war waad dhiman doontaa calaa haadi alxaal raddigiisa mataqaana wuxuu ku jawaabi jiray wuxuu odhan jiray lan adkhulahu ilaa cala alkhashaba ilaa nacshiga unbaa laygu gelin doonaa nacshiga ka hor ma gelaya qorigaas lagu qaado qofka dhinto unbaa laygu gelin anuu geli maayo weligeyg wuxuu i geli maayo ilaa qorigaa in lagu geliyo mooy ayib yaqsudu bihi wuxuu la wabaqiya calaa hadi alxaal xataa jaa dalika alyowm wa kaana cindahu beytun jadiidu yabni waxaa marka guri cusub oo uu dhisay addunya tadaawul lbunyaan guryaha la kala dheerdheereeyo nin waliba tartanka lagula jiro gurigii buu dhisaayey wadaata yawmin maalin maalmaha ka mida buu shaqadii ka yimid gurigiisuu damciinuu soo galo gurigii uu dhisayy waad artay guriga markii la dhisay meela iska leeyahay meel buu isu yidhi ka soo bood haddii uu ka soo booday wuxuu ku dhacay fa waqaca ala alardi dhulku ku dhacay fa ila almustashfa isbitaalkay u qaadeen wa fiihi meeshiina naftaa uga baxay wantafaqa bisurca si deg dega ninkii u bararay marka hal mar unbaa sidii bac la afuufay oo kale buu ninkii bararay wa cindamaa dahabuu bihi ila markii masaajidkii la keenay dadka waa loo sheegay waa ninkii hebel ahaa rafada aljamiic dadkii oo dhan way diinay inay ku tukadaan waxaa la yidhi ku tukan mayn wahadihi hiya khaatimatu khaatimatiisii masaajidkii la keenayna way diiday inay ku tukadaan khaatimadiisuna halkaasi ku dhammaatay gurigii uu dhisayay ma degin habeenna ma degin allah subxaanahu wa tacaala khaatimada haynoo hagaajiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala khaatimo fiican allah nagu dilo qisada kale ikhwaani saqara wamaa adraaka maa saqara waqaca xaadiثu fii madiinati riyaad fi sacuudiya waxaa dhacay xaadi siyaara shil baabuur ayaa magaalada riyaad ka dhacay calaa ixdaa turuqi sariica haywayadiiyo waddooyinkan sariica saddex wiil baa saaraa baabuurka iyagaana baabuurka watay laba ka mid ah markiiba naftu waa ka baxday mid baa soo haray isagoo aramaq akhir ku jiro aramaq alakhiir waxaa weye nafta ugu dambaysa markuu ku jiro nin dadkii jidka muruur rijaalu muruur taraafikada du joogaba waxay ku yidhaahdeen qul laa ilaaha ila allah isagoo naftu ka socoto oo maar tacbaanaba ni waxaa tirahdaa laa ilaaha ila allah fa akhada yaxkii can nafsi ninkii la yidhi laa ilaaha ila allahu dhe sheeko kalooba bilaabay howlo kalu ka hadlayaa wa yaquulu wuxuu ka mida wuxuu leeyahay ana fii saqara ana fii saqara anigu saqaraan ku jiraa anuu saqaraan dadkeeda ahay ana fii saqara ana fii saqara isagoo labay naftu ka baxday xataa maata calaa dalik rajul muruur ayaa wuxuu isu yas'al wahuwa yaquulu maa hiya saqar wiilkiibuu weydiiyey saqara maxaad ka wadaa fayajid ljawaaba fi kitaab illahi sausliihi saqar wmaa adraaka maa saqar laa tubqi walaa tadar lawaaxat lilbashar qaala subxaana ma salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusaliin marka wiilkan wuxuu ogaa maa kaana yusalli ma tukanayn wuxuuna ogaa uu garanaayey man lam yusalli qofkaan tukanin annahu yadkhulu fii saqar allah baa wuxuu leeya salakakum fii saqar maxay idin soo geliyeen naarta saqara qaaluu afar jawaabood ay bixiyeen ta lam nakun min almusalliin ma anaan tukan jirin ayib ikhwaanii wuxuu yidhi markuu dhimanayo ushhidukum annii qad kafartu birabbi hada almusxaf waxaan dadow idin mara gelin buu yidhi inaan ku kufriyey musxafkan allah iska leh qisadaa waxaa soo arooriyey shariid asheekh cali alqarani shariidka la yidhahda aliimaan walxayaa ayuu ku soo arooriyey shaabun aakhar kaana naadan can illahi subxaanah